bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin wkatdun jcal tqulu in wali mustafhama bih wlam ynfasili bغayri darfin aw kadarfin aw camal wain bbacdi dii faslta yuxtamal waujriya اlqwl kadani mطlqa cinda sulaymi naxw qul da mushfiqa aclam waara ilaa halaathati ra'aa wacalima cadow idaa saaraa araa waaclama wmaa limafcuulay calimtu mطlaqa lthaani wthaliثi ayda xuqiqa wain tacadayaa liwaaxidi bilaa hamzin falاthnayni bihi tawasala wاthaani minhumaa kathaani ithnay kasa fahuwa bihi fi kuli xukmi du'tisa waka ara saabiqi naba akhbara xadaثa anba'a kadaka khabara weli waxaan ku jirnaa nawaasikhdii weliba qeybtii ugu sii dambeysoo dhanna akhawaatuha markii uu dhameeyey dhanna wa akhwaatuha waxyaala waxaa jira mulxaqaad ahoo daa'iman baabka markuu dhammaado waxyaala oo hawaamishtiisa ah la raacsiyaa marka tan waxay kamid tahay asaasiyaadka kamid ma ah markaasuu musanifku wuxuu ri wakatadunu ijcal taquulu in wali mustafaman bihi walam yanfasili <clears throat> wajcal yeel taquulu ficilkaas taquulu oo ka tadunu oo kale ka yeel in waliya hadduu la xiriirsado taquuludii oo ficilkii taquulu ahay mustafhaman bihi mid wax lagu weydiiyo oo walam yanfasil ousan kala geynin bigayri darfin darf waxaan ka ahayn aw ka darfin darafka wax lamid a ah, oo jaar i majruur waay aw camalin midka macmuulkiisa uu ku camal aan ka ahayn waa wa in fasalta hadaad aad ku kala geyso bibacdi dii saddexdan mid ka mid ah yuxtamalu waa la qaadan karaa marka markuu daniga akhwaadkeeda dhameey wuxuu leeyahy ficilkan qaala ah marka qaarkiis waxaa laga yaabaa sidii tadunnu oo kale in loo camal siiyo marka qaalo waxay aheedee maa yaأti bacdahu in fi maxali nasbin maquul qowl in la yidhaahdo jumla maxkiya lagu magacaabo jumlada isim ha noqoto oo qaala inii cabdullaahi oo kale ama ficil ha noqoto oo macnaha qaala dahaba muxamadu ila safar oo kale ayaa tiri jumlooyinkaas maquul qowl a la yihahdo hadda kitaabkan fiiri qaala muxamadu huwa bnu maaliki markuu yihi قال mxamed kul ma بعد اlqowl min بداية dalika albeyt إلى نهاية اlkitaab kulligiis maquul qowl waa kitaabka dhan sida lagu yaqaano macruufka ah waa sidaas weeyaan lam takhruj canha fi kitaab اllahi tacaala macnahaas guud sunada nabiga iyo almashhuur min lugati اlcarab laakiin marka qaarkeed baa laga yaabaa qola carabta ka eh inay isticmaasha tadunu sidii taquulu loo isticmaalay oo kale markaasuu wuxuu ku yihi wajcal yeel taquulu ficilkan taquulu oo ka tadunu oo kale ka yeel in waliya haduu la xariisada ficilkan taquulu ah, mudakara u isticmaalay taquuludi in waliya ficil oo taquulu ah, mustafhaman bihi istifhaam la xariirsado macnaha ficilkii istifhaama ka walam yanfasil aan la kala geyn ousan ka faslismin walam yanfasil ousan ka faslismin bigayri darfin darf waxaan ahayn laakiin darf waa la ogolyahay waa macnihi aw ka darfin darf wax lamid ah aw camalin macmuulu camalkiisa macmuulu caamilkiisa ama macmuulu khabarkiisa wa in fasalta hadaad ku kala geysid bibacdidii kuwaan mida kuwaan qaar ka mid ah oo daraf iyo jaar iyo majruur iyo macmuur khabar mid ka mid eh hadaad ku kala geysid ayadii istifhaamkeedii yuxtamal waa la ixtimaali kara waa la qaadan kara marka carabta waataan ku sheegna caamat lcarab waxay qabaan in danigii bimacna eh, eh, eh, maxaan ku irahda qowlkii inuusan ahayn bimaca dan oo sidii loo isticmaalay waxaa ka dambeeya mafcuulkiisa maxkiyaa la yidhaahda laakiin qaar carabta ka mid ah yaa waxay isticmaalayaan ama waxay u isticmaalayaan haddii shuruudan uu oofsado in danadii bimacnaa taquuladii bimacnaa dana loo isticmaalo shuruudii musanifka wada sheegay kulligeed ficilka horta inuu mudaaric yahay hadda taquulu waa ficil mudaaric qaala ma dhihin wajcal taquulu ka tadunu taquuludaas waa ficil mudaaric wa an yakuuna lilmukhaaabi taquulu oo yaquulu iyo uusan ahayn iyo aquulu oo mutakalim inuusan ahayn mukhaaab inuu yahay marka ficilka laba shardiga laga qaatay ayb shardiga saddexaad waxaa weeyaan in uu ka horeeyo istifhaam oo ataquulu in la leeyahay waa istifhaam inuu ka horey waatan uu ku ishaaray in waliya mustafaman bih shardiga afalaad allaa yufsala baynahumaa fay beynahumaa waa maxay bayna alistifhaami waalficli inaan lagu kala geynin waxaan daraf ahayn ama jaari majruur ama macmuul ficli haddii intaan lagu kala geeyo waa la ogolyahay marka shuruudda markay dhamaysatay waxaad leedahay ataquulu muxamada musaafiran ataqulu ma u malaynaysaa muxamadan musaafiran inuu yahay maad u malaynaysaa saasaad leedahay marka taasaa maanta loo jeeda ataquulu muxamadan musaafiran ataquulu camran munطaliqan sidaas weeyaan waa marka ataquula alhamsatu اlistifhaam taquulu ficil mudaaric min akhawaati dana marfuucu calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta muxamada ama camran waxayd ba tiraa mafcuulu bihi awal munطaliqa mafcuulu bihi thaani sidaasaad u craabaysa ayib qolo waxa weeyaan waa sidaas marka haddii la kala geeyo oo hadda ma dhihi karaysid qaala zaydun camran munطaliqan lama dhahayo qaala zaydun zayd wuxuu u melay lama dhahayo liannahu ficilkan qaala ah mudaaric ma ah mudaaricina waa lamid oon ya lagu bilaabano yaquulu zaydun camrun munطaliqun alaleeyahay wahaakadaa shuruud aydoo dhamaysanta marka haddii lakala geeyo markan ayadii iyo darafkii haddii lakala geeyo a taquulu zaydan aada leedahay ma waxaad u malaynaysaa a cindaka taquulu zaydan munطaliqan zayd maxaan ku iraa inuu taga agtaada inuu ka tegay maad u malaynaysaa haddii darafka laga fasliya afi daari taquulu zaydan munطaliqan zayd inuu guriga ka tagay maad u malaynaysaa acamran taquulu munطaliqan fiir hadda acamranti waxaa weeyaan macmuulkeedii waay macmuulcaamilkeeda maaha iyada macmuulkeeda naftigeeda wa marka iyadoo shuruuda dhameysatay waxaa weeyaan dad badana waxay la yaabayeen shicirka maxaan u akhrinaynaa shicirka waxaa loo akrinaa uma hadi shuraaxda ay sheegeen <clears throat> waxna waa mithaal mithaalka waxaa la yidhahdaa maa yu'taa bihi litawdiixi alqaacida qaacidaad sheegtay wixii aad ku caday laheed lagu fahmi lahay mithaala la yihahda ninkii rabo ha iska yirahdo ama min cindika ka keen qaacidada wax lagu fahmi lahay mithaala la yihahda laakiin qaacidadaas wixii lagu sugi lahay waxa weeyaan waa inaad keentaa daliil marka daliil waxa weeyaan maa yu'taa bihi liithbaati alqaacida wa sixatiha fiir marka waa inaad aayad qur keentaa ama xadiid nebiga oo saxiixa cala alqowli saxiix dad badanoo diidanba waa jiraan ama carabtii horo qabla intayna dad kale iyo qowmiyaadka kale ay ku darsoomin oo lisaankooda ay fasaadin oo wixii ay yidhaahdeen in wax laga keeno waay marka wuxuu ri mataa taquulu lquluusa rawaasima yaxmilna uma qaasimin wa qaasima ayadoo inteedii wada wadata waay mataa taquulu goormaad umalaynaysaa alqulusa halihii geelahay alrawaasi ma ee socodka badnaayeen yaxmilna inay soo ximbaari doonaan uma qaasimin qaasimin waxa weeyaan e, taquulu alqulasa alrawaasima labadaas mafcuul bay hadda meeshaas ku qaadatay waa iyadiyo e, maxaan ku yidhaha shuruuda dhamaysatay ayib waxaa lamid e iyadoo la geeyey ayada iyo maxaan ku iraahdaa eh, hamzadina qowl shaacir yaa kamida eh, ajuhaalan taquulu bani luayin lacamru abiika am mutajaahiliina ajuhaalan miya taquulu bani luayin reer bani luay jaahiliin maad u malaynaysaa lacamru abiika aan ku dhaartay am mutajaahiliina kuwa iska jaahiliyalaad u malaynaysaa siday u dhaqmayaan ma waxay kula tahay dad jaahiliina eh? mase way iska yeelayaan jaahiliin inay yihiin marka juhalan alhamsat اlistifhaam juhalan mafcuulu bihi thaani weeyaan taquulu waa ficilkii bimacnaa danad ahay bani mafcuulu bihi awal bani mudaaf lu-yin mudaaf ileyh banidaas waxa weeyaan eh, waataan hore uu soo niro mulxaqaatu jamci اlmudakari saalim liana mufradahu lam yaslam min ataksiir markaasuu musanifku wuxuu iri wa ujriya alqowlu ka danin mutlaqa cinda sulaymin naxw qul daa mushfiqa qolo kalaaba timidba wa ujriya alqowlu qowlkii waa la dareeriyey cinda sulaymin ka danin dani oo kalaa laga dhigay mutlaqan asoon lakala saaraynin cinda sulaymin qolada sulaym la yidhaahdo naxwu qowlika ayaaba kamid aho qul daa mushfiqan ay yidhaahdeen marka qolo kalaaba timidba oo carabtii oo markii laleeyahay <clears throat> taquulu bimacnaa tadunuha laga dhiga hadday shuruuda oofsato qoladii lahay qolo kasii daran baaba timid oo waxay yidhaahdeen maya ee tadunu iyo iyo maa tafaraca minha yacmalu camala danna biduuni shardi waxmaba loogaga baahnabo qaala waxaabay isticmaalayaan bimacnaa dhanay u isticmaalayaan wa ujriya alqowlu qowlkii waa la dareeriyey ka dhanin oo kale mutlaqan asoon shardi lahaynoo macnaa oo biduuni shardin ah cinda <clears throat> cinda sulaymin qolada sulaym la yidhaahdo waa qabiila min qabaa'ili sulaym yujruuna alqowla majra dhani fii nasbi lmafcuuleyni mutlaqan mudaaric ha noqdo maadi ha noqdo wuxuu raba ha noqdo shuruudi ha laga helayaan laga helin markaasa waxay leeyihiin qul waxaad malaysaa daa midkaan mushfiqan mid oo turayo ama cabsanayo umalay waxaa leeyahay waxay daliishteen qowl shaacir ama qowl shaacira qaalat wakuntu rajulan fatina hada lacamrullaahi israa'iina qaalat waxay tidhi wa kuntu rajulan yaan ahaa fatiinan ee caqli badane ama wa kunta in la yidhaahdo haadaa lacamrullaahi haadaa midkan israa'iina waayo lacamrullaahi baan ku dhaartee marka fiiri qaalad bay waxay tiri qaalad haadaa lacamrullaahi israa'iina haadaa lacamrullaahi israa'iina bimacnaa nin baa waxaa weyaan dab uu soo ugaartay naagtiisa farxad ay ku faraxsan tahay ay tiri dabadan aad keentay waa baqaaya bani israa'iil dad baa waxay qabaan dabada macnaha waxaweye uma horoo la nasakhay wo sidii ayay u yiraahdeen macnaha ilaahay qiradada in la nasakhay buu sheegay qolana waxay yidhaahdeen dabadana way lamid tahay marka tasarufaadkeeda iyo siday caqli badan tahay markay arkeen yee baqaaya uma mansuukha ay yidhaahdeen mamsuukha laakiin qowlka raajixa ah waxa weeyaan ummad hadii la nasakho wax kuma haran saddex maalmood kadib buu ilaahay hadana wada halaagaa laakiin ummad la nasakhay oo eh, macnaha nooc kalo oo xayawaanaadka loo nasakho baaqi eh, <clears throat> ma jirta sida raajixa waa iska khuraafaad w qaalat wa kunta rajula fatiina hada lacamrullahi israaila israaila bimacnaa israaila ay baqiyatu israail haadaa midkan israaila haadaday mafcuula bihi ka dhigtay israaila mafcuul thani ay ka dhigtay oo lacamrullahina qasam dhexgalay iyadoo marka ficilkeena maadi ou yahay ee mudaaricousa ahayn walam yatawafar lahu tilka shuruud wa maca dalika acmalathu fii macmuulayhi intaasaa loo jeeda aclam wa araa ilaa halaathati ra-a wa calima cadow idaa saara araa wa aclama wuxuu leeyahay cadow way gudbi ra'aa wa calima ra'aa iyo calima caddow way u gudbiyeen ilaa thalaahatin saddex mafcuul bay u gudbiyeen laakiin goormo waa idaa saaraa hadday ahaadaan araa wa aclama hadday hamsadaas wataan sideedaba ficilka mutacadiga ah iyo ficilka laasimka ah ficilka laazimka hadii la rabo in la gudbiyo hamza ama shidaa lagu gudbiyaa fiiri hadda mathalan dakhala wuu galay bay ahayd moog tahay adkhala aada leedahay wuu geliyey muxamadan fi daari fiiri markeed hamzadii waxay u keentay tacaddi bay u keentay kharaja wuu iska baxa bay ahayd akhraja wuu bixiyey mafcuul bay qaadanaysa waxaa lamid eh shidkiya lamid eh, haddii ficilkii oo laasim ee la shido mafcuul buu uu gudbaa kharaja haddaa tiraha kharaja haddaa tiraahdeed wuu bixi bay keenaysaa jalasa wuu fariistay jalasa wuu fariisiyey yay imaanaysa calima wuu ogaaday callama wuu baray fiiri ficilkaas wahaakada samica samaca wuu maqalsiiyey marka ficilka hadiiba uu shid ama hamza as qaadanayo hadii in kaana laazima anahu yatacadaa bisababihima ilaa mafcuulin qiyaas waxaa waay marka kii awal hal mafcuul qaadan jiray anahu yatacadaa bihi ilaa mafcuulayn kii laba mafcuul qaadan jirayna anahu yatacadaa bilhamzati ilaa halaathati mafaacil marka wax shay oo iska mantiqi awa markaasuu iri ra'aa iyo wacalima caddow dadkii oo ku hadlay way gudbiyeenoo ilaa halaathatin saddex mafcuul bay u gudbiyeen laakiin waa goormaa idaa saaraa hadday noqdaan araa wa aclama hadday sidaas noqdaanoo hamse hadday gasho ayagoo ra'aa iyo calimo ahay haday gasho aclama la yidhaahdo ama ara la yidhaahdo saddex mafcuula qad aqsaa maa yasilu ilayhi alficlu min almafaaciil halaatha wa saddex wax ka badan qaada kara lama sheegin carab ma sheegin mafcuulu bihi oo macnaha ficil oo saddex mafcuul wax badan qaadanayo oo afar mafcuul qaadanayo lama sheegin marka araa wa aclama saddex mafcuul bay saas ku qaadanayaan markaasuu musanifku wuxuu bimacnaa waxa weeyaan markaas axkaamtii buu hadana galayaa mithaalkeeda wuu iska sahlan tahay iyadoo awal calima zaydun camran munطaliqan ay iska ahed calima zaydun camran munطaliqan laba mafcuulay qaadanaysa ayib kii faacilka ahay oo calima zaydun ahay mafcuul awal ka dhiganaysaa aclamtu zaydan waxaan ogeysay camran ninka camar la yihahda munطaliqan inuu yahay zaydan waxaan u sheegay camar inuu tagay fiiri marka aclamtu zaydan camran munطaliqan wa araytu khaalidan bakran musaafiran araytu khaalidan waxaan tusiiyey bakran ninka la yidhaahda akhaaka inuu yahay marka fiiri araytu ficli wa faacil khaalida mafcuul bihi awl bakra mafcuul bihi thaani akhaaka mafcuul bihi thalith mansuubu bilalifi liannahu eesh waxaa weeyaan asmaa lkhamsa marka wixii hal mafcuul u gudbayna laba mafcuulay ka dhigaysaa wixii hal mafcuul u gudbayne laba mafcuul wixii sadex laba u gudbayna waxay ugu dhigaysaa wax kasii badan marka saddex mafcuul marka axkaamta fiiri wamaa limafcuulay calimtu mطlaqa lithani wاthalithi ayضa xuqiqa wamaa limafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuul waxay lahaayeen muطlaqan dhammaan xuqiqa waa loo sugay lithaani midka labaad iyo wathaalith mid saddexaad aydan ku noqonay marka hadirtaan waxaan soo dhaafnay calima inay marna laba mafcuul qaadato marna hal mafcuul mida hadda laga hadlay asalka markay laba mafcuul qaadato wa hadday laba mafcuul qaadato hadday laba mafcuul qaadato axkaamtii ay lahayd oo waa maxay idaa tawasatat bayna macmuulayha aw taqadama calayha almacmuulaani yajuusu alicmaalu walilgaau sowma ahayn tanna sidaas waay haddii araa iyo aclamadaan had dirtaan ay labadii mafaaciishii ay qaadanaysa hadday dhex fadhiisato ama ay ka hormaraan labadiiyaa ku banaano ama ilqay ama icmaali labadaba way ku bannaan yihiin sidaasuu u jeeda waxaa lamid ah eh, haddii laamul ibtidaa ama istifhaam ama nafyi haduu khabarkeedii uu la xariirsado oo ayada uu la xariirsada dheh waxa weeyaan tacliiqa waajibe bmacnaa anaha laa tacmalu fi alfaadi hadihi اlmafaacili halaatha lafdan walaakinaha tacmalu maxalan axkaamtii aan kuu soo sheegay unbaa sideeda ku soo celinaysa markaasuu wuxuu ku yiri wamaa limafcuulay calimtu calimtu lamadeeda mafcuul wixii u sugnaado min axkaamin mطlaqa xuqiqa waa loo sugay oo waa loo xaqiijiyey lithaani midka labaad iyo wthaalithi aydan midka labaad iyo midka saddexaad midka oo labaad iyo midka saddexaad aclama ay leedahay waxay la xugum yihiin markii calimo aheed labadeed mafcuul bay lamid yihiin buu leeyahay oo tacliiqi iyo ilqaa'igii waa ku banaan yihiin oo hadda waxay tahay mathalan aclamtu zaydan camran qaa'iman aada leedahay haddii marka ay dhex fadhiisato oo tiraahda camrun aclamtu zaydan qaaimun labada mafcuul fiiri labada mafcuul oo binisbati lihaada alficli i iyo thaalidka ah fiiri haddaa tirahda aclamtu camran eh, aclamtu zaydan camran qaaimana tiri mafcuulka horo bimathaabati faacil waa waxba isma bedeli karaan laakiin kii thaaniga aha iyo thaalidka waxaa ku banaan ilqa i tacliiq marka waxaad dhihi kartaa camrun aclamtu zaydan qaa'imun zayd waxaan ogeysay camar inuu istaagan yahay camar sidiisa oo zaydkii oo awalkii hore calima zaydun camran munطaliqan faacilka ahay sidiisuu mafcuul bihi awal ku yimida laakiin labada laga ilqay thaaniga thaalidka weeyaan waxaa laga maqlay inay yidhaahdeen albarakatu aclamana allahu maca alakaabiri inay yidhaahdeen la arka haddii aad tiraahda aclamana allahu albarakata maca alakaabiri waa saddexdeedii mafcuulo isdaba qabatay wa haddii albarakatu la hormari kamaa qaala bacduhum oo la gudo oo albarakatu aclamana allahu la yidhaahdane iyadoo la ilgay waay lannahu albarakatu mafcuulu thaani maca alakaabirina mafcuulu awal oo daraf ka dhacay naadaasna mafcuulu bihi awal waay asiga sidiisuu ku yimiday marka sidaasaa laga maqlay baa le carabta calaa kuli xaal wuxuu ku leeyahy musanifka wamaa limafcuulay calimtu calimtu labadeeda mafcuul waxa u sugnaado min axkaamina muطlaqa macnaha yahbutu muطlaqa aw xuqiqa waa loo xaqiijiyey lithani w thaalithi aydan midka labaad iyo midka saddexaad laakiin midkan oo koobaad fii baabi calimtu bimathaabati alfaacil buu joogaayo huwa yajibu an yaatiya mansuuban daa'ima wain tacadayaa liwaaxidi bilaa hamzin faاlithnayni bihi tawasalaa wain tacadayaa hadday gudbaan araa i aclamadii liwaaxidin hadday u gudbaan bilaa hamsin hamsa la-aan fatawasalan gaar oo bihi bisababi lhamsi lithnayni ku gaar laba mafcuul ku gaar hadda waxaan soo dhaafnay licilmi cirfaanin wadani tuhamaa tacdiyatu liwaaxidin multazama marka wuxuu ku leeyahay haddii ay dhacdo sidii hore noogu soo hormartay ra calima inay hal mafcuul u gudbayeen ayagoo hal mafcuul u gudbaya haddii hamse la geliyo laba mafcuul gaarsi bimacnaa waxa weeyaan ra-a oo bimacnaa eh, oo bimacnaa eh, bimacnaa tuhma ah ra-aa oo bimacnaa basariya a ah dheh iyo calima bimacnaa carafa ah haddii ay yimaadaan mafcuul keli ay qaadan jireen oo waxay ahayd calimtu zaydanaan aqoonsaday ra-aytu muxamedanaan soo arkay saasay ahayd ayadoo sidaas a hal mafcuul gudbaysa haddii hamse la geliyo laba mafcuul ay u gudbaysaa oo marka waxaad leedahay aclamtu muxamadan khaalidan muxamed waxaan baray khaalid aan baray waa isbaray weeyaan araytu waxaan tusiyey muxamadan dabbatan waxaan tusiyey ninkii muxamed lalahay waxaan tusiyey dabbaan tusiyey dabban marka dabban dhe waxa weeyaan marka waxaan tusiyey saasay imaanaysaa marka ay saas noqdaan hamzadiiba ay ku gaareen wain tacadaya hadday gudbaan liwaaxidin mid bilaa hamsin hamse la-aan hadday waaxid ku gudbaan fatawasalan gaar bihi bilhamsi hamsadii haddii aad gelisay lithnayn laba mafcuul ku gaarsii laba mafcuul ku gaarsii sidaasaad leedahay ayib markaasuu wuxuu ri wathaani minhumaa ka thaani ithnay ka saa fahuwa bihi fi kuli xukmin du'ti saa ayib marka wuxuu ku leeyahay wa waathaani minhumaa markay ayagoo hal mafcuul u gudbay hamse la geliy o laba mafcuul u gudbaan labada mafcuul midkooda labaad wa thani minhumaa labada mafcuul midkooda labaad ka thani ithnay kasaa kasaa labadeeda mafcuul midkooda labaaday lamid yihiin fa mafcuulkan labaad oo araa iyo calima ay qaadanayaan du'ti saa-in mid dayasha ku saaxib a ah waayo bihi bithaani thnay kasaa u ku dayana fii kuli xukmin xukm dhammaantiis ayib marka thaani thnay kasaa waxaa loo jeedaa ficil kasta oo laba mafcuul u gudbo walaysa axaduhumaa walaysa mubtadaan wa khabaran asalkoodana ayna ahayn danna iyo calimo iyo akhawaadkeeda waad ogeed waxay ahaan jireen waxa weyaan mubtada iyo khabar unbay geli jireen hadday mubtada iyo khabar ay galaan waa baab kale laakiin kasaa iyo baabkeeda acطaa iyo kasaa iyo wixii lamid ah eh, kulu mafcuulin yaأkhudu mafcuulayni walaysa axadu اlmafcuulayni khabara lilawali waxa weeyaan baabu ka saabaa la yidhaahda hadda fiiriya haddaa tiraa kasawtu zaydan jubbatan zawdu zayd waxaan macnaha marasheeye jubbaansiiyey acdaytu zaydan dirhaman aa tiri marka labada mafcuulood dambo hadda kasawtu hadaad iska xadaftid zaydun jubbatun ma dhici karto mubtadii khabar iskuma noqonayaan zaydun dirhaman ma noqon karto bikhilaaf markii calima iyo dhanna ay ahaayeen dhanantu zaydan qaaiman dhanantu goy zaydun qaaiman mubtadii khabara imaanayso marka waxay kala mid yihiin haddii calima oo hal mafcuul u gudbayso hamse la geliyo labadeeda mafcuul waxay noqonayaan labadii mafcuul oo kasaa oo kale eh, oo asalkooda mubtadai khabar isu ma aha sidaasaa la jooga tayib marka oo hadda midkood midka kale loogama khabri karo ayib middaa kalena waxa weeyaan labada mafcuul oo kasaa ay qaadato labadooda mid kamida waa la xadfi karaa oo ka sawtu zaydan zaydan marashay haddaa tiraahdi mafcuulkii kale meesha waa laga fahmaya waxaa kaloo banaan kasawtu jubbatan inaad iska tiraaho zaydkii aada goysid calimana sidaas oo kale waay haddii hamze la geliyo labadii mafcuul xataa waa la xadfi karaa ilahi wuxuu iri fa amaa man acطaa waاtaqa acطaa maada acطaa labadii mafcuul waa la xadfay liannahu waxaa laga og waxaa loo xadfay waxaa la rabaa an yashmala kula maa yucطa ninkii ilaahay dartiis wax u bixiyo oo cabsida ilaahayna ay ku ximbaarto saasaa laleeyahy marka sidaas oo kale ayaad hadda dhihi kartaa aclamtu zaydan bakran ay ahayd aclamtu zaydan bas waad dhigi kartaa haddii kale aclamtu bakran oo zaydki waad xadfi kartaa waxaad labadii waa goyn kartaahoo aclamtu yaad dhihi kartaa oo adoon waxba kale ku darin وهكذا marka waxaa lagala jeedaa in macnaha waxa weeyaan labada mafcuul oo calima iyo ra-a ay qaadanayaan bacda dukhuuli اlhamsati calayhima labada mafcuul oo kasa axkaamteeda ay kala mid yihiin w thaani minhumaa ka thaani ithnay kasa fahuwa bihi fi kuli xukmin dutisaa labadooda mafcuul wathaani minhumaa labada mafcuul midkooda labaad oo ra-aya calima ay qaadanayaan ka thaani ithnay kasaa kasaa labadeeda mafcuul midkeeda labaad uu la mid yahay fa huwa mafcuulka labaad oo araa iyo calima ay qaadan doonaan du'ti saa-in mid dayasha ku saaxib ah waay bihi bilmafcuuli athaani likasaa fi kuli xukmin wkar الsaaبqi nba akhbara xadaثa anbaأa kadaka khabara wakaara الsaabiqi waxaa lamid eh aradii saabiqada eedoon baabka ku bilowno saddexda mafcuul u gudbaysa waxaa lamid eh nabaayaa lamid eh akhbaraa lamid eh xadaثaa lamid eh anbaأa lamid eh kadaka khabarana waa lamid hadda intaan waana soo dhex gashay axkaamtoodii laakiin wuxuu ku leeyahay alafcaal alati tatacadى ilى halaaثata mafaaciil hiya ra'aa oo hamze geli araa iyo aclama waxaa lamide ayagii oo hamze kuwa la wata akhbara yaa lamide nabaa shidki ay wataan xadatha khabara waa lamid marka ficil kasta oo awal laba mafcuul u gudbay ama hamze la geliyey sidii hadda akhbara iyo anbaa oo kale ama la shiday sida xadatha iyo khabara oo kale intaba waxa weeyaan araadii horay la mid yihiin oo saddexda mafcuul qaadanaysa wa nabaa lafdiga nabaa ficilka nabaa iyo akhbara ficilka akhbara hamsada saas loo geliyay iyo xadatha ficilka la shiday iyo anbaa ficilka hamsada la geliyay kadaaka khabarana waa lamide ka ara saabiqi ay lamid yihiin ka araa ay lamid yihiin asaabiqi horeysay midan oo labada mafcuul u gudbaysa maahna mida saddexda mafcuul oo ila halaathati raaw a wa calima cadow idaa saara araa marka waxaa weeyaan amhiladooda waa iska badan tahay iyadoo aclami araa markaan soo dhaafnay nabaa naba'tu zaydan camran qaa'iman aad leedahay naba'tu zaydan waxaan u waramay camran qaa'iman ninkii camar in istaagay oo jiisnimadii uu ka baxay nin sariir saaran buu ahay waxaad leedahay ka qowli shaaciri nubitu zurcata wاsafahaatu kasmiha yuhdii ilaya gharaa'iba alashcaari nubitu waxaa lay waramay zurcata waxaa layga waramay wsafaahatu doqonnimadana kasmihaa magaceedoo kale weeyaane yuhdii inuu ii soo hadiyeynaya ilaya aniga gharaa'iba alashcaari fiiri marka nubitu mafcuulkii horo waxa weeyaan waa taأdaas لأnha naaئب الفاacل w naaئب الفاacل في aصلhi mafcuul wa زurcata mafcuul ثاnي wa جumladan yuhdي ilaya mafcuul ثاliث wa wsفahaة جumla xaalia wa طayib marka wuxuu leeyay غrاa'ب الأشhcاr mcnaa ashcاar midaan la aqoonin inuu caynaaba layga waramay buu leeyay akhbara waxaad leedahay sidii iبnu caqiil uu ku mihaaliya akhbartu زayda akhaaka منطلقا akhbartu zaydan waxaan u waramay akhaaka walaalka muntaliqan inuu tagay markaasuu wuxuu ri wa minhu qowlu shaaciri qaacidadaas in la sugaa la rabaa wamaa calayka idaa akhbirtinii danifan wagaaba bacluka yowman an tacuudiinii wamaa calayka maxaa ku saaran idaa akhbartinii idaa ukhbirtinii haddii laguu waramay aniga haddii lagaaga waramay danifan inaan dhimo rabo oo waqaaba bacluki zawjkaadana ou maqnaaday yowman maalin an tacuudiini nin faasiqa u isagoo sakaraad ah wuxuu leeya naa kale oo nin kale u qabo haddii aad maqashay inaan aniga jiranahay ninkaadana fursa aad u hesho ninkaadana maqnaaday inaad maalin ii soo dhuumatid yaa kuu diidaya buu leeyahy marka fiiri idaa ukhbirtinii haddii aniga lakakaa waramay ukhbirtinii waxa weeyaan tacdaas waa naaib اlfaacil oo awal ah naaib اlfaacil oo mafcuul awal laga tirinay ayib khbirti maya khbirti nacam tacdaas waa naaib اlfaacilki ya-da waa mafcuul bihi thaani danifan waa mafcuul bihi thalith waay marxaba marka khbirtini danifan wagaaba bacluka ywma an tacuudini waxadatha waxaa ka mid eh qowluka xadahtu zaydan bakran muqiiman zayd waxaan u waramay inuu ninkii muqiimahay nagaadu safarkii ka haray waxaa ka mid eh shicir ahaan qowl shaaciri awa manactum maa tus'aluuna faman xudda xuditumuuhu lahu calayna alwalaau awa manactum maa tus'aluuna faman xuditumuuhu lahu aw manactum ma diideen maa tus'aluuna wixii ladin weydiinayo faman xuditumuuhu yaa ladinka waramay lahu inuu leeyahay calaynaa dusheenna alwalaaw inuu anaga uu sayid noo yahay yaa ladiin sheegay macnaa qaaraan baa la aruurinay markaasaa qaaraankii qole ay diiday markaasuu yiri inaad adinka bixi waysaan annaga yaa nagu qasbayo oo annaga awood nagu leh yacni wixii maslaxabay ahayd in lagu wada bixiyo ulajeedada marka waxaa weeyaan faman xuditumuuhu taasa tacda horo waa naaib اlfaacil oo bimathaabati mafcuul اlأwal ayib waawda ishbaaca loo keenay walhaau mafcuulu bihi thaani weeyaan jumladan lahu calayna alwalaau fi maxali nasbin oo mubtada muahar iyo khabr muqadam ka kooban fi maxali nasbin mafcuulu bihi thaalithu waay marka waxaa meesha aad ka dareemaysaa haaliban afcaashan tatacada ilaa mafcuuleyni inay waa yartahay saddex mafcuulo sariixa inay timaado midka hore naaib faacil ay ku qaadata anbaana waxaa kamid anbatu cabdallahi zaydan musaafiran yaa tiri wa minhu qowl shaaciri wa unbitu qaysan walam abluhu kamaa zacamuu khayra ahli اlyamani wa unbitu waa lay waramay qaysan ninka qays la yirah waxaa layga waramay walam abluhu aniga mana jarabine kamaa zacmuu say sheegeen khayra ahli yamani inuu yahay baa lay waramay umbitu qaysan khayra ahlilyamani intaas waa wax loo jeeda umbitu tacdaas waa naaibulfaacil bimathaabati mafcuul awal waay qaysan mafcuul thaani khayra ahlilyamani mafcuul thalith waay khabara waxaad leedahay khabartu zayda camra munطaliqan zayd waxaan u waramay inuu camar tegay waxaa kamid ah baa leeyahay shicirkiisane wakhubirtu sawdaa alhamiimi hamiimi mariidatan aqbaltu min ahlii bimasra acuuduhaa wuxuu leeyahay wakhubirtu waxaa lay waramay sawdaa alkhamiimi gabadha la yidhaahdo mariidatan inay jiran taha lay waramay fa aqbaltu waan soo baxay oon soo qaabilay min ahlii anigaan kasoo tagay bimasra acuuduha xaal aanay mid booqanay ama aywa marka wuxuu u jeedaa yani gabadhaas qaali ugu tahay meel dheer baan uga imid ayada markii lay sheegay inay jirin tahay intaas unbaa hadda beytka ku jirta ayib marka wa khubirtu taadaas naaibulfaacil wa mafcuulu bihi awalay la dheerin tahay sawdaa alghamiim mafcuulu thaani sawdaadaas mariidaة mafcuul thaaliث waay ayib markaasuu e, musanifkii markaasuu ku yiri waka ara saabiq naba akhbara xadaثa anba kadaka khabara <clears throat> alfaacilu alfaacilu اladii ka marfuucay ataa zaydu muniira wajhuhu nicma اlfataa wbacda ficli faacilu fain dahar fahuwa wailaa fadamiiru istatar wjarid الficla إida ma usnida lاثnayn aw jamci kafaaza الshuhadaa wqad yuqaalu sacida wsaciduu wاlficlu lلظaahiri bacdu musnadu wyrfacu الfaacila ficlu udmira kamithli zayd fi jawaabi man qara wtaau taaniiثin tali lmaadi ida kaana liunhaa kaabad hindu اlأdaa wainama talzamu ficla mdmari mutasili aw mufhimin data xiri wqad yubiixu lfaslu tarka taa'i fi naxwi ata alqaadiya bint lwaaqifi faacilkan haddana wax kaga sii daraynaa faacilka min ahami abwaabi naxwi wuu ka mid yahay walidaalika qofku waxaa lagu caayaa ficil iyo faacilka lama yaqaano waxa weeyaan absat wa awal abwaabi lmubtada wa sulamuhu meesha lugta laga saara mubtada iyo khabar iyo ficil iyo wa badana labadaas ninkii si dhab u fahmanay inta kale waxa weeyaan waxaa la yidhaha fadlo wax dheeraad a ah waay labadan fahamtid hadalka meeshay kaga jiraan ama ha hormaraano ama ha dib maraano ama ashkaal badan ha qaataano in fahimta almubtada walkhabar walficl walfaacil falgaalibu ana alabwaab اlukhraa tatayasar calayk liannahu waxaa weya ninka hadii asaaska loo dhigo sidii guri asaas loo sameeyey dhismadiisa kale way sahlan tahay laakiin asaaska haduu ka khaldamo guriga wuu dumaya sidaas bo marka ayuu leeyahay eh, ahamiyadaas uu leeyahay faacilka markaasuu musanif wuxuu iri alfaacilu faacilki aladi kii weeyaan ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhu nicma alfataa ka marfuucay ataa zaydun iyo nicma alfataa labadiisa marfuuc midkii kuwaas labadood marfuuc lamid ahay oo kale waa faacilkii intuu xadkuu samayn lahay mithaal kugu tacriifi alfaacilu faacilkii aladii isim weeyaan oo ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhu ataa zaydun iyo muniiran labadeedii marfuuc oo kale mid kale yaa faacil la yidhaahdaa marka hadda ka marfuucay buu intuu yidhi you saddex haddana isla sheegay waxa weeyaan ficil oo mutasarif ah you hu mithaali ataa zaydun muniiran wajhuhu wasfi oo faacil qaatay asaarin daanin aan ku soo marnay waay iyo nicma alfataa ficil jaamid ah oo tasaruf aan lahayn oo mudaarici midna ka imaanaynin yuu ku mihaaliya marka waxay ahayd ka marfuucaati ataa zaydun muniiran wajhu nicma alfataa in la yidhaahdo oo marka saddexdiibu waxaa lagugu miithaaliyey faacilka inuu ka imaan karo ficilkiisa ficil mutasarif inuu noqon karo inuu axyaanan ficil maahine bedelkiisa wasfi ou noqon karo mar ficil jaamid inuu noqon karo marka shicirkaa u diiday inuu marfuucaat yiraahdo marka labadii waxaad ka dhigi kartaa zaydun ataa zaydun iyo muniiran wajhu laba inuu miithaaliyey oo ficil iyo maa yaquumu maqaama alficli oo wasfiga ah ama ataa zaydun nicma alfataa ficil mutasarif iyo ficil jaamid labada waad ka dhigi kartaa marka faacil waataan niri waxaa weeyaan hadda musanifku meesha wuxuu alfaacilu huwa اlism اlmarfuuc aw maa fi ta'wiilihi usnida ilayhi ficlu aw maa fi ta'wiilihi muqadamu asliyu اlmaxali wasiiqa sidaasaa lagu tacriifiyey faacil waxaa la yihahdaa isim sariixa aw maa fi ta'wiilihi faacil haduu isim sarax ku qaama muxamadu dahaba caliyun ataa Eh, maxaan ku iraha saciidun haddaa tiraahdid waa faacil sariix aw alsmu sariixu aw maa fii ta'wiilihi isimkii isim sariix ma aha laakiin markii la dhalaaliya kadib uu isimka soo baxa waataan kusoo miithaana awalam yakfihim annaa anzalnaa annaa anzalnaa hadda fiir awalam yakfihim ficil iyo mafcuulu bihi unbaa meesha lagu sheegay faacilkii waa maxay annaa anzalnaa ana wmaa daklat calayhi fi maxali rafcin ama fi tawiili masdarin taqdiiruhu inzaalunaa awalam yakfihim inzaalunaa alagu tawiilina inzaalunaa marka faacil waay marka hadda fiiri faacilki ma cadda laakiin goormuu cadaanaya bacda siyaaqa markii la dhalaaliyo kadib jumlada marki laisku dhalaaliyo masdar masbuuk ah, a masbuuq waa dhalaalin wa ayib marka awalam yakfihim anaa anzalnaa aad bay qur-aanka ugu badan tahay arintaas ayada qul uuxiya anahu istamaca nafaru min aljini anahu istamaca macnaha qul uuxiya ilaya waxaa leey waxyooday anahu istamaca bimacnaa istimaacu nafari min aljini ay ka dhigan tahay naaib lfaacilki meeshasaa laga dhalaaliyey marka faacilka sariix waa noqon karaa ama muawal bisariix oo markii la dhalaali kadib uu soo bixi karaa faacilka saas waay ficilkane ficil sariix waa noqon karaa macruufo qaama muxamadun dhahaba saciidun waa dahaba waa ficil sariix ama muawal bisariix mukhtalifun alwaanuhu miday midabyaalkiisa iskhilaafsan yihiin marka fiiri markii w min الnaasi wالdawaabi wاlancaami mukhtalifu alwaanuhu mukhtalifun waa khabr mubtada oo mutaakhir a ah waay wa min الnaasi wاdawaabi wاlancaami waxaa kamid e eh, mukhtalifun alwaanuhu midabyaalkiisa mid iskhilaafsan yihin mukhtalifun hadda fiiri mubtada muakhar markaad tirahda kadib aad leedahay wa huwa ismu faacilin ayib wa alwaanuhu faacil lahu marka alwaanuhu waa faacil bاtifaaq ayna ficluhu waxaa lagu leeyahy mukhtalifun taas oo wasfiga isimka faacil ah yaquumu maqaama alficli liannahu yuawalu calaa bilficli oo waxaad leedahay mukhtalifun taas yakhtalifu alwaanuhu ay la macno tahay marka ama ficil sariix oo dahaba saciidun oo kale dahabadaas ha noqoto ama mid ficil lagu awilayo oo bmacnaa fi nihaayat اlmaطaaf bmacna اlficli yaquumu maqaama اlficli oo mukhtalifun daaribun ilaa gayrihi ha noqdo marka kaasaa tacriifkiisa uu yahay intaas markii ninka mubtadi a uu yahayne ajrumi marka la joogo haddii nin hadda mubtadi ah intaan loo akriyo oo layidhaha alfaacilu ismun sariix aw fi ma aw ma fi ta'wiilihi usnida ilayhi ficlu aw ma fi ta'wiilihi waxa weyaan waa ninkaas adiga adigaa eriday markii mubtadi ninka u yahay alfaacilu huwa huwa اlismu اlmarfuuc aladi tatimu bihi اlfaa'ida maca alficli alaley keli ah ninka waxaa la rabaa garabka in lasoo qabto nin mubtadi fani kasta ha ahaado mustalaxa la joogo kutubta yaryar waxaa loogu alifay gacanta in loo qabto annaga dadkeenna waxay aada runtii mulaaxada kulahaye ninka sheikha ah mar haddii uuba wixii maskaxdiisa ku jira kitaab kastoo akhrinayo fannigaas kamid ah inuu duldhigax ka jirto markaasaa ardadii waxa weyaan way wareerayaan nin ku sabro ku sabra mooye waxba inuu bara inay u dhowdahay ninka waxaa la rabaa waxyaar uu maanta ku farxa in loo sheego biri inaad mathalan axkaamu lfaacili todoba xugum uu leeyahay laba iyo hala loogaga sheegaya hadhow markuu asiga soo baraarugo in la yihahdo intaas kale way kuu sii dhimantah axkaam kale leeyahay kitaabka ka dambeeyaan ku dhammaystiri doonaa saa in la yidhahday ku roon mooye haddii la yidhahdo wixii oo dhanaa la wada sheegaya waxa weeyaan ninkii awoodiisa ma dhamo baabkiisuu ku fahmaa maantuu arag waxaa la rabaa in la fahamsiiyo qaama muxamedun dahaba eh, saciidun intaa yar in la fahamsiiyo yani sadiquuni aniga markii aan intan baadiye ka imid anoo masaajidka sii gaala wax ka baranaya sheekhe waxa qaama zaydun qaama zaydaani qaama zayduuna zaydkaa maanta dhan la sheegaya qur-aanka waan xifdisanahay laakiin zayd macnihiisa ma garanay ka caadati eh, eh, alxufaad cindana marka markii dambe aniga waxaan iska dhaadhici xataa ardada iyo sheikha waxa weyaan cilaaqa kama dhexayso oo ma ma arkaysid ardaygii oo sheikh inta farta u taago sheikh waxaan maxay tahay dhihi kara ma jiraan inuun arday kale hore usoo akhristay inaad weydiisid mooye haybatan ma xuma inaad sheikha la ixtiraamo laakiin in cilmigii loogaga cabsado ma aha almustaxyi walmutakabir laa yatacalamaani caade oo xun aan leenahay weeyaan ardaygii waxbaa ku ku laaqan maanta dha madaxiisay ku wareegaysaa hadduu sheikha weydiin lahayna wuu iska dhammaanay zayd waxaan isaga haystaa marka maanta wa zaydkan maxaa taadi ani magac inuu yahay uma haystabo hadduu cali iyo cuhmaan iyo saciid iyo khaalid ou ku sheekha noogu miithaali lahay maalinka hore wax badanaan fahmi lahay marka waxaan iska iri iska dhaadhici kaligay zayd waxaa la yidhahdaa waa wax naxwada loogu yimaado loogagana tago ilaa marxala mutaqadima aan ka gaarno ajruumiga uu noo dhammaado oo mar labaad lagu soo celiyo markaasaan zayd waxaan ka ogaaday inuu magac yahay oo qur'aankii waxa loo doortayna asiga keligiis inuu yahay falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha khulaasat lqowl waktigiusan iga qaadin laakiin waxyaalo badan baa haboon in la ilaaliyo laakiin markii alfiyada la joogo maa laabudda minhu in la sheego ardayga haddaanba loo sheeginba xataa marxalo alfiya hadduu soo gaaro hadduu shuruuxda iyo u fiirsado asigaaba soo talkhiisi kara wax ugu baahan yahay maba marka faacilka axkaam u leeyahay axkaamtiisa waxaa ka mid eh inuu horta marfuuc yahay ko waxaa ka mid eh an yataqadama calayhi ficlun axkaamtiisay ka mid tahay tayib waxaa axkaamtiisa ka mid eh ana alficla ana alfaacila cumda walidaalika cumda markaan leenahay fain dahara fadaka almaluub wailaa falaa budda an yuqadara ee faacilkii maanta waa la goy lama dhihi karo min axkaamihi waxaa ka mid eh annahu yajuusu xadfuhu xadfu ficlihi in ujiiba bihi nafyun haddii la yihahdo ahaada zaydun ama se alaysa haada bizaydin markaa balaa zaydun aada dhihi karta waa adiga macnaha waxa weyaan ficilkiisa haddii qariino ay tusiso waa la xadfi kara laakiin faacilka maya min axkaami alfaacili waxaa ka mid eh annahu yalzamu alifraad walow kaana faaciluhu tathniya aw jamcan oo waxaad leedahay qaala aulaabu fi lmadrasa ulaabo jamca eh, qaala qaaluu ma dheysid qaala rajulaani aada leedahay soo tathniya aad qaala oo mufrad aada leedahay ayib <clears throat> midka lixaad waxaa ka mid e faacilki hadduu muanath yahay ficilki taa u taaniitha loo gelinay oo waxa weeyaan qaalat faatimatu aad leedahay oo qaala faatimaad ma dhehaysi midka todobaad waxa weeyaan ana alasla fi lfaacili an yatasila bificlihi inaan lakala dhexgelina asala marka qaarkeed laakiin asalka waa sidaa weyaan intaasoo axkaam yuu leeyahay waana soo mari doontaa hadirtaan musanifka qaarkis sheegi doono markii aan axkaamtiisa dhamayno wixii oo ka dhiman yaan dhamaystiri doona markaasuu wuxuu ku yiri alfaacilu faacil waxaa la yidhahdaa alladii kii weeyaan ka marfuucay ataa zaydun muniiran wajhu labadii mar ataa iyo muniiran labadoodii marfuuc midkii la hal ayaa la yidhaahdaa kuwaas iyo wixii la hal ah ayib nicma alfataa marka dheeraad ka dhig marka waxaa taa ka ogaatay ficilka faacil godanayo inuu ficil sariix yahay ou maa huwa muawalu bihi asoo sariixa ataa zaydun asoo muawalu bihina muniiran wajhu mukhtalifu alwaanuhu ay la mid tahay muniiran wajhu yuniiru ay ficilkaasaa laga keenay marka waana faacilo waxaa laleeyahay ataa muniiran waxaa weye ataa zaydun baa yimiday muniiran xaal uu yahay kow iftiimay wajhu wajigiisa nicma alfataa zayd baa e, e, fataa ugu nicmaysan marka fiiri ataa zaydun markaad tiraahdid ficil iyo faacil muniiran xaal aada leedahay mansuub whw sm faacili yarfac faacila w mafcuulahu wajhuhu faaciluhu saasaa laleeyahay nicma alfataa marna waxaa weeyaan haddana wuxuu kaaga jeedaa ficilka marna wuxuu noqon karaa asiga godanaya ficil oo jaamid ah marna wuxuu noqon karaa ficil mutasarif ata iyo nicma mar wuxuu noqon karaa ficilka faacilka godanayo mid muctal ah iyo mid oo ah صaxiixa ataa waa muctal nicmana waa صaxiix ayb intaasoo dhan buu musanifka rabaa inuu ku oofsado fii qowlihi ka marfuuci ataa zaydu muniira wajhu nicma اlfataa markaasuu wuxuu ri wbacda ficli faacilu fain dahar fahuwa ilaa fadamiiru istatar axkaamtiisay kamid tahay oo waxa weeyaan hadda midkan kuu soo sheego faacilki waa cumda in kaana mawjuuda fi lafdi fahuwa lmatluub haddii la waayo waxaa waajib ah an yuqadara sidaas waay wa bacda ficlin ficil gadaashiis faacilun baa ah eh. fain dahara faacilki hadduu daahirto fahwa ay lmatluub waay wa ilaa hadduu muuqo fadamiirun falfaacilu damiirun ou noqonaa istatara asturmay taas waa daruuri baa ku leeyahay min axkaami alfaacili an yakuuna mawjuudan marka mawjuudkaas ma diidayso lafdi ahaan inuu ku qarsoomo fiiri markaa hadda haddaad tiraahda sida musanifku ataa zaydun nicma alfataa faacilkii waa jooga marna waxaad leedahay zaydun qaama aada leedahay زaيد مبتdأ qاama فicل maadي أيn الفاacل waa la xadfi ma dheheysid inama الفاacل ضميir مستتir جawاaزا تqديru huwa yacuud إlى زaيد macnaha waxa weyaan زaيد qaama ay huwa sidaas waa markaasuu ku yihi wbacda ficlin faacil wbacda ficlin ficil gadaashiis faacilun baa ah fain dahara faacilka haduu daahira fahwa ay maطluub sidaasaaba loo rabaa wa ilaa haduu muuqan waayaa fa damiirun falfaacilu damiirun weeyaan damiirkoo istatala asturmay ah, axkaamtii faacilkii weeyaan wajarid ilficla idaa maa usnida lithnayni aw jamcin kafaaza shuhadaa wajarid dhartir alficla ficilkii idaa maa usnida haddii loo tiiriyo lithnayni labo ow jamcin haddii loo tiiriyo calaamaadkii ka dhartir mithaalkiisana kafaaza shuhadaau weeyaan marka fiiri kafaaza shuhadaau hadda shuhadaa waa jamac markaasaa lagu yidhi ficilki mufrad ka dhig walow kaana faaciluhu muthanan aw jamcan hadda jamci u miithaaliye lama dhihin kafaazuu ashuhadaa lama dhihin waa kaas oo waxa weeyaan sida ilaahay uu yihi qaala rajulaani min aladiina ancama allahu calayhim qaala rajulaani ma dhihin qaala rajulaani ma dhihin qaala rajulaani ficilki waa mufrad faacilkiina waa tathniyo sidaas oo kale ilahi wuxuu ihi waqaala aldaalimuuna in tattabicuuna ilaa rajula masxuura waqaala aldaalimuuna ma dhihin waqaaluu aldaalimuuna ma dhihin marka ficilka markuu mufrad godanayo oo qaala rajulun laleeyahay iyo markuu u jamca godana isku mid inu noqdo hadihi lugat اlcarab waay oo mashhuurka oo mutacaaraf calayha wa hiya alatii jaa calayha alqur'aan اlkariim ayib marka taa waa waadix jida waay bmacnaa calayka an tulzima alficla ifraada walow kaana faaciluhu muthana aw majmuuca sidaasaa lagala jeedaa wajarid اlficla ficilki tajriidi oo mufrad ka dhig idaa maa usnida haddii loo tiiriyo lithnayni labo aw jamcin haddii loo tiiriyo mithaalkiisan ka faaza shuhadaau weeyaan oo marka faaza ficil maadi ashuhadaau faacil oo jamcu tagsiir ah waqad yuqaalu sacidaa wasaciduu wاlficlu lidaahiri bacdu musnadu waqad yuqaalu in la yidhaaha la arkaa qadii yaraanay faa'idaynay ficil mudaarica la geli wqad yuqaalu in la yidhaahda la arkaa sacidaa oo ficilkii tathniya lala xariiriyo wa saciduu in la yidhaahdaa dhici karto walxaal alficlu ficilkine musnadun ou yahay mid loo tiiriyey lidaahiri mid muuqdo bacdu bacdahu gadaashiis ah ficilkii oo isim daahir o gotay ah haddana waxaa laga yaabaa marka qaarkeed in alifu tathniya iyo jamcin lala xariiriyo oo la yidhaahdo mathala qaala الزaydaani qaala almuxamadaani qaaluu aلطulaabu in la yidhaaha dhici karta buu ku leeyahy ficilkiyo isim daahir oo faacil gotay in calaama lala xariiriyo oo ku aadan isimka uu gotay hadduu tathniyahayna alif ah hadduu jamacnahay waawya haddii uu jamcu lmuanathi saalim yahayna ta wadato saasuu u jeeda waqad yuqaalu in la yidhaahdaabuu aaba la arkaa buu leeyahay sacidaa in aliftaas lala xariiriyo oo sacidaa maxaan ku irahdaa aطaalibaani wa saciduu aطulaabu in la yidhahdo wlxaal alficlu ficilkane musnadun ou yahay mid loo tiiriyey lidaahiri mid muuqda bacdahu bacda alficli haddii ficilka aan wax ka dambeynin ayagaa faacil u noqon lahay dhib ma laha taas marka fiiri ficilki tajriid ha loo laasimayaan niri tajriid bimacnaa waxa weeyaan waa tii hore aan u soo sheegno waxa weeyaan an yulzama alifraad asalka ficilka saas waa ayib thaaniyan walow kaana walow kaana faaciluhu muhanan aw majmuucan marka luqadaas waa luqada saxda oo laysla wada yaqaana sidaan usoo sheegnay ayb marka haddii laakiin qolo yaa waxay leeyihiin bacd alcaraba laga sheegay inay ficilka faacilkiisa calaamo ku aadan inay la imaanayaan marka waxaa la yidhi qol reertay ka mid ah yaa waxay yidhaahyihiin darabuni qawmuka darabani qowmuka laga rabay soo ma ah oo daraba ficil ay noqoto maadi keligeed mufrada qowmukana faacil ay yihiin ficilkana mufrad laga dhigo laakiin darabuni qowmuka sidaasay leeyihiin marka maxaa la icraaba qoladan oo waqad yuqaalu sacidaa wasaciduudha waxay leeyihiin darabuunii ama ma waxaa tirahdaa qaala asaciidani ama طaalibaani qaala ficil maadi mabniyun cala اlfatxi wاlalifu calaamaة daalaة calى tahniyati اlfaacili waxaa lagu leeya faacilka imaan doono tahniyada inuu tahniye yahay ay qaalada ku ogeysiinaysa ayib marka maxaad leedahay aطaalibaanina faacil xaqiiqi waaye taasna calaamadiisi waaye oo waxay u daliishteen markuu faacilkaba ou muanath xaqiiqi noqdo ficilkiisa taa u taaniitha la gelinayaa say ku tusiso faacilka inuu yahay muanath oo markii qaamad hindun aad tirahdid taadaas calaamatu taaniithu faacilka inuu taaniith yahay ku tusinaysaa layiri maadaama haadihi biitifaaq lagu yahay oo ficilkii taa u taaniith la gelinaya lidalaalati calaa taaniithi اlfaacili fakadalika yudkhalu cala alficli calaamat min alifin aw waawin yadulaani calaa xaali اlfaacili bacdahu sidaasay leeyihin marka qolaa waxay leeyihin maya saas aan la dhihine qaacidadii hore aan laga bixin oo ahayd faacilka inuu ficilka mufrad laga dhigo walow kaana faaciluhu tathniyaba ha ahaadee oo marka maxaa la samaynaya waxay leeyihiin darabuni ficil iyo faacil ha laga dhigo qowmuka qowmukaasna mubtada muakhar ha laga dhigo jumladana khabar muqadam ha laga dhigo oo darabuuni qowmuka asalkeeda qowmuka darabuuni ha laga dhigo oo mubtadihi oo ficilka laga dib mari ha noqoto faacilkina sidiisuu sax ku yahay oo haddii hadda a tiraa qowmuka darabuuni waxaa laisku waafaqsan yahay in qawmuka mubtada tahay darabuuni ficil wa faacil mafcuul bihi oo sida jira inay yihiin khilaafka ma joogo waawdaasaa faacil sidaas aan faacil waa aan ulahayn haddana faacil aan dhahno qowmukana mubtada muakhar aan dhahno ama aan dhahno qowmuka mubdalun min alwaawi oo waxa weeyaan oo waxaa laga bedelay oo faacilka ah oo ficilki marka asalkii qaacidada aheed uu ku socdaa kulu ma fi lamri أنه ukida faaciluhu biismin daahirin saas oo kale laqad kuntum antum wa aabaaukum oo kale sidai antumtaas oo laqad kuntum loogu adkeeya tan loogu adkay bay leeyihin laakiin sida saxiixa takaluf baa taas ku sugan sida saxiixa waxa weeyaan in la yidhaahdo calaamaadkaas oo qaamuu azayduuna qaamaa azaydaani qumna alhindaatu haddii sidaas la yidhaahdo calaamaadkaas inay axruf ay yihiin jia biha lidalaalati calaa tahniyati alfaacili aw jamcihi intaas in lagu dhaafa fiican baa laleeyahay sida muxaqiqiinta ay leeyihin luqadan wuxuu ku magacaabaa ibnu malik fii kutubihi yatacaaqabuuna luqatu yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu bileyli wa malaaikatu binahaar waxaana si gaar loogu yaqaanaa akaluunii albaraakiith fiiri akalatnii albaraakiitha laga raba inay noqoto oo ficilkii mufrad laga dhigo albaraakithna faacil loga dhigo mafcuulka yadin ay hormarto laakiin qolaa waxay ku hadleen akaluunii albaraakithu oo waaway ficilkii ay geliyeen ayagoo la fiirsanayo faacilka oo jamaca ah marka akaluni haddii icraab lagu yihahda calaa hadihi luqa cala alqowl الsaxiix waxaad leedahay akaluu ficil maadi mabniin calى dam اlitisaali bwaaw اljamaaca wa waaw اljamaaca xarfu daalu calى jamci اlfaacili faacilka imaan doona inuu jamc yahay kusii tusina nuunti waa wiqaay yadi waa mafcuul bihi muqadam albaraakiidu faacil weeyaan oo muaharahu mafcuulkiisa kadib maray sidaasaad u ceraabaysa marka waxaa lagu fasiray baa lyihi qowl الnabiy sal اlه alيه wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaaئikaة bالneyl yatacaaqabuuna waxaa isku kiin badalayo fiikum dhexdiina malaaikatun baa isku kiin badelayso marka yatacaaqabu fiikum malaaikatun bileyl sida luqadiis oo la yaqiino mashhuurka ay ahayd markaasaa ficilkii calaamaa la geli yatacaaqabuuna waawdaasa waawdaasa waxay noqotay markaan xaraf daal calaa ana alfaacila jamcun huna oo ah malaaikatun hadee craabtii kaleo mubtada muahar badel min alfaacil wixii dhan waa la wada yiri waxaan eh, ii muuqato oo aan hadda wax badanoo sheegana aan arkin qur-aanka wa asaruu najwa aladiina dalamuu wa asaruu way qarsadeen annajwa yani koodidii aladiina dalamuu <laughs> aladiina asara faacilkeedii waay asoo aladiina faacil ay tahay haddana waaw ficilkii lala xariiriyo asaruu alayidhi wa lama dhihi marka waa loo daliisha karaa luqadaas calaa hadihi luga waa loo daliisha karaa hadday saa sugnaato oo la yidhaahdo anahu yatacayanu dalika luga waxay noqonaysaa qawi jidan dala calayha alqur'aan wasunna markaasuu iri waqad yuqaalu in la yidhaahdaa dhici karto saciidaa wa saciiduu oo ficilkii calaamatu tahniya calaamat ljamci lala xariiriyo walxaal alficlu ficilkane musnadun loo tiiriyo lidaahiri loo tiiriyey mid daahir oo bacdahu bacda alficli haddii daahir ousan jirin faacil ka dambeeya hasuusan jirin kuwaan in faacilin waa laisku waafaqsan yahay haddaad tirahda hadirtaan aطaalibaani najaxaa fi اlاkhtibaar haddaad tirahda aطaalibaani mubtada waa najaxaa aliftaas oo ficilka najaxa la xiriirta faacil bitifaaq waay liannahu ficilkii looma tiirinin isim daahir oo ka dambeey ee masalada laga hadlaya waxaa weya markuu alifna ay gasho ama waaw ama nuuni niswa isim daahirna uu ka dambeeyo oo la yiraahdo la yiraahdo najaxa aطaalibaani in la yiraahda a laga hadlay laakin low أن اlsma taqadama yajibu an yucraba mubtada'a wa ana alalifa almutasila aw ilwaaw faacil in la ecraabo waajiba taas iskaal kuma jira qur iyo sunada kulli waa waxa weyaan waa lagusku ismaacsanya ayib wa yarfacu lfaacila ficlu dmira kamithli zaydun fi jawaabi man qara wa yarfacu lfaacila faacilka waxaa godan karo ficlunaa godan karo udmira la qariyay ka mithli qowlika zaydun aa tiriyey fii jawaabi man qara'a yaa akri jawaabteedu man qara'a a lagu yiri zaydun atri khalaas man qara'a a lagu yiri ninaa ku weydiiy ninkaas hadalkiisa man qara'a ficil iyo iyo mubtada iyo ficil iyo faacil iyo kulliga kwada jira laakiin adiga waxaa tiri zaydun oo ficilkii waad goyn kartaa hoo qara'a zaydun aada dhihi kartaa marka taasna waa badan tahay haddii jawaab ay dhacdo adiga waxaa weeyaan in dala cala lmubtadai cala alficli qariina yajuusu xadfuhu waana la sheegi karaa oo man qara hadaa tira qara'a zaydun yaad dhihi kartaa haddii lagu yihahda maa qaama axadun nin uu ku yiri markaasaa waxaad leedahay balaa muxamadun maa qaama axadun axad isma taagin balaa zaydun aad dhihi kartaa zaydun balaa macnaha waxa weyaan ihbaat waay balaa qaama aw balaa qaama zaydun ay ka dhigan tahay ficilka waa la xadfay istifhaam yaa lamid ah eh. hal jaaaka axadun aa lagu yiri hal jaaaka axadun axad ma kuu yimid markaasaa waxaad leedahay caliyun ay jaaanii ah, caliyun waay istifhaamba hadduu kaa hormaro waa la gooyin karaa faacilkii waxaa laga mid oo loogu daliishto kamid e qowl اllahi tacaala wlain sa'ltahum man khalaqahum layaquuluna allah fiiri layaquulunna khalaqahuna allah ayay macnihii ka dhigan tahay yaa abuuray ala yiri yani samaawaadki i walard iyo waxaasoo dhan layaquulunna waxay leeyihin allahu ay allahu huwa aladii khalaqahum intaasaa loo jeeda marka wa yarfacu lfaacila faacilkii waxaa godan karo ficlun ficilkoo udmira la qariyey ka mithli zaydun ka mithli qowlika zaydun aa tiriyey fii jawaabi man shaksi ado u jawaabaysid fii jawaabi man qaraa ado ugu jawaabaysid man qaraa jawaabteedii aada zaydun dhihi kartaa kaligeed marka waxa weya min axkaami alfaacili anahu yajuusu xadfu faacilihi min axkaami alfaacili an yujarada ficluhu wa yulzama ifraada min axkaami اlfaacili allahuma sali calaa muxamed an yataqadama calayhi ficlun ficil inuu ka hormaro waay ama maa fi taawiilihi min axkaami اlfaacili an yakuuna mutaakhiran qolaa oo oo kuufiyiin ah yaa waxay leeyihin faacilka ficilkiisu waa ka hormari kara oo haddii aad tiraahdid muxamadun saafara haddaad tiraahdid <clears throat> waxay leeyihiin saafara waa ficil muxamedna waa faacilkii soo hormaray basriyiinta maxay leeyihin muxamed waa mubtada qaamana waa ficil faacilkiisana waa damiir mustatir oo muxamedun qaama ay huwa weeyaan markaas sidaas sidaasaana raajixa ana alfaacila laa yataqadamu calaa ficlihi markaasuu wuxuu yiri wa taau taaniithin talilmaadiya ida kaana liunthaa ka abat hindul ada ayib taas macnaha waxau hadana galay axkaamtii musanifka oo faacilkii qeyb ka mid ah oo wuxuu leeyahay wa taau taaniithin taaniithkii ta'diisi waxaan ka tagnay amhiladii oo ay shuraaxda sheegeen oo ashcaartii oo kala laakiin wa aduna anaha inaysan waxba ay dhibayn ficilkii oo la tahniyeeyey faacilkiisana uu daahir yahay waxay ku mithaaliyeen tawallaa qitaala almaariqiina binafsihi waqad aslamaahu mubcadun wa xamiimun tawalaa wuu tawaliyey qitaala almaariqiina kuwa oo macnaha xugumkiisa ka baxay inuu la dagaalamo binafsihi waqad aslamaahu waxaa dhiibeen mubcadun mid fog iyo waxamiim mid oo qaraabo ana waa uga baxeen fiiri waqad aslamaahu mubcadun waqad aslama waqad aslamahu mubcadun waxamiimuna laga raba inuu yidhaahdo ficilkiio faacilkiisa mubcadun waxamiim uu yahay iyu alif geliyo aslamaahu uu yiri ayib taa waxa weeyaan wuxuu ula jeedaa muscab ibnu zubayra lagu amaanay wa ka qowlihim yaluumuunanii fi ishtiraa'i nakhiili ahlii fakuluhum yacdilu yaluumuunanii way igu dagaalamayaan fi ishtiraa'i nakhiili inan macnaha timirti iibsaday ahlii baa igu dagaalay yaluumuunani yaluumunii inuu yidhaahya ahayd markaasuu yaluumuu ou yihi asagoo faacilkiina ahlii ou yahay ayuu u jeedaa waxaa kamid a ah buu iri shaaciri ra'ayna alghawaaniya shaybalaaxa bicaaridi faacradna canii bilkhuduudi nawaadiri ra-ayna alghawaani kuwii isku filnaaday waa igu arkeen buu iri ashayba bay arkeen ciradii laaxa bicaaridi inuu macnaha hareedkayga ka muuqday oo fa acradna canii waxay igala jeesteen bilkhuduudi nawaadiri dhabanyaankoodii dhabanyaankoodii iftiimay iyay igala jeesteen buu iri markay ii arkeen inaan ciro leeyahay yay macnaha waxaa weya wejiyaalkooda iftiimayn igala tageen ninkan duq waa iska dhaafo marka ra-ayna waxay ahayd in ra-at in la yidhaahdo markaasuu noonkaasuu geliyey intaasaa loo jeeda amhiladaas oo in la sheega ay ahayd markaasuu iri wayarfacu lfaacila ficlu idmira ka mithli zaydun fi jawaabi manqara waxa weeyaan almuhim ida dala cala alficli daliilu jaza xadfuhu hadda wuxuu musanifka miithaaliyey qara'a zaydun man qara'a a lagu yidhi zaydun aad dhihi karta waxaa imaan doonto marka qaarkeedoo ficilka in la xadfa ay waajib tahay yaa noo imaan doonto baabu tanaasuc yay noogu imaan doontaa oo ay ka mid tahay qowlullaahi tacaala wa in axadu min almushrikiina istajaaraka axaduntaas faacil weeyaan ficilkiisana la xadfay wujuuban lidalaalati maa qablahu istijaaraka ah oo wain istajaaraka axadu min mushrikiina istijaaraka haddii la yihahdo axadun mubtada lagama dhigi karo liannahu mubtada haddii laga dhigo waxaa laasimay in oo xarfu shardi ah oo mukhtas bilafcaali inay isim gashaa ka laasimi lahayd ida samaa nshaqad kulli waa la wada mid markaasuu uri wataau taaniithin tali lmaadiya ida kaana liunthaaka abat hindu laadaa Eh, ama taa u taaniih waa iswada leeyihiin kulli aan dib u dhigno sida aan hadhowti dambe axkaamtooda ukala tafriiqino wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin